واصل الدرس شيخ تفضل بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولحاضرين ولجميع المسلمين قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فصل فأما الأصلان فأحدهما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض فإن كان المخاطب ممن يقول بأن الله حي بحياة عليم بعلم قدير بقدرة سميع بسمع بصير ببصر متكلم بلا كل... متكلم بكلام مريد بإرادة ويجعل ذلك كله حقيقة وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهيته فيجعل ذلك مجازا ويفسر ويفسره إما بالإرادة وإما ببعض المخلوقات من لا فرق بين ما نفيته وبين ما اثبته بل القول في احدهما كالقول في الاخر فان قلت ان فان قلت ان ارادته مثل اراده المخلوقين فكذلك محبته ورضاه وغضبه وهذا هو وهذا هو التمثيل وان قلت ان له اراده تليق به كما ان للمخلوق اراده تليق به قيل لك وكذلك له محبة تليق به وللمخلوق محبة تليق به وله رضا وغضب يليق به وللمخلوق رضا وغضب يليق به نعم sheekhu raxmat ullaahi tacaala calayhi markuu ka soo baxay tamhiidkii iyo goboldhigii dheeraa ee qiimaha badnaa ee hadda suushi dhannayd baad kusoo fahanteen biidn illaahi tacaala wuxuu u gudbay labadii asal ee muhiimkaa inuu tilmaamo ee sifaadka hoseeye labada asal mid waa kan idinku horeeya alqowlu fi bacdi sifaati kalqowli fi bacdin asalka labaadna waa alqowlu fi sifaati kalqowli fi daat fi daat ayadna way iman doontaa asalkan marka asal aada u qiimo badan oo muhiim jiddana weeye aimatu sunna way tilmaamaan qabla sheekh islaam ibnu taymiya laakiin suu u fahfaahshay sheekhu ama u sharxay umaysan sharxin ama tilmaanta hore waxaa iskale abu nasr asajasi fi kitaab ibana uu ku cadeeyey ibnu qudama alxambali abu muxamed almaqdisi kitaabkiisii taxriim nadar fi cilmi اkalaam uu kaga hadlay waxaa kaloo ka hadlay khaaabi fi kitaabi macaalim sunan iyo iyo kitaabkiisa shacaarudiinba uu kaga hadlay sharxiisa bukhaari uu ku tilmaamaa waxaa ka hadlay qawaam الsuna fi اlxuja asna waa tilmaamay waxaa kasoo horeeyey raggaa badankoodba waxaan khataabi ka ahayn eh, oo munasar la aqraana oo risaaladiisii alasmaa wasifaat uu lahaa khadiib albaqdaadi abubakr khadiib albaqdaad isna si fiican buu u cadeeyey masaladan weliba asalkan labada asalbu isagu si fiican buu u sharxay xataa bacd alashaacira yaa yaa sharxay asalkan oo ibnulcali aljuwayni fi kitaab alirshaad wuu ku sheegaya asalkaa ku sheegaya marka waa asal musallam ah asal musallam ah lana wuxuu ku dul wareegayaa masala usuulo mutafaqa addaliilu laabuda an yatarid dardu daliil qaacida mutafaqo usuulo ku dul wareegaya waa min baabi dardi daliil sifaadka rabbigii subxaanahu wa tacaala haddaad caqli ku sugtayna sifo walboo caqligu uu tusay waa inaad sugto haddaad tilmaamaha ilaahay ku sugta samci iyo daliil naqli ana daliil walba sifo walbaoo daliil naqliga loo helay waa inaad sugto لأنه يجب طرد الدليل أي أن يثبت أن يثبت من الصفات كل ما كل ما أثبته دليل شرعي سواء كان عقلا أو سمعا إذا لابد أن يطرد دليله إذا وجوب طرد الدليل وقاعدة إجماع بين العقلاء wa ahli lqibla khilaafna ma laha hadda ruux walba bini aadanaa garanayo hadduu matalan ruux aad tidhaahdo ku yidhahdo hebelow hebel maxaad wax aa siisay oo uu yidhahdo waa faqiir ruuxa wuxuu isku dayay berri haddana faqiirka inuu kuu keeno oo ku dhaa kana sii maxaa yeele faqiir wey ma siinhayo haddaad tidhahdo wuxuu ku leeyahay haddae waad exanaysaa ila jifiyaano bannaan baad wadaaye soo adigiiji shalay cabdullaahi waxaan wax u siiyey lifaqrihi kana waa maxamed u sii lifaqrihi wadaliilu yatarib idan ku salaysan yahay marka wax diidaya ma jiro ilaa man fasadat fitratuhu qolyaha marka asalkan uu sheekhu durbo ku bilaabay inuu ilzaamiyo waa nimankii ashaacirada ahaa iyo ah maxaa yeelay markaad doodayso waxaa la rabaa oda dhabceed bay dhan soomalidu say u kala koreeyaan baa loo kala qaadaa reer koonfureedna waxay dhan canjeere say u kala koreysa loo kala cunaa ama loo kala qaadaa ah. ya waa miaal sax iyago laftirkooda canjeerada qaybta u koraysaa inagu idinku reemiyi baad xoole iyo geel iyo oodi jirteen ood baad aadeen ma ogta ayaguna canjeere yaqaana canjeere aadeen maxaa culaysoo jira ah waa fasaad wey ayr marka lasoo lasoo gaabay sheekh wuxuu ujeedaa laabudda min altaswiyati bayna almutamaahilaat wاltafriqati bayna almukhtalifaat wاlwaajibu tardu اdaliil waila ntaqada waila intaqada marka masaladaasuu sheekhu uu rabaa qaacidadaas waa isfahanteen qaacida labaad buu marka sheekhu asalkan u wada ku dul wareegaya oo la yihahdo addaliil caqliyu mata ntaqada baطl waa ijmaac cindahum axad xataa iska daa salafiya qolyahan caqli baan wax ku wada yidhaahda way aaminsan yihiin addaliil caqliyu ida ntaqada baطla daliilka caqliga hadduu naqdi galo naqdi waxaad ku barateen kutub اlusuul baad ku barateen wاnaqdu waa maxay waa wujuud اlcilati wujuud اlcilati biduuni macluuliha aw اlxaddi biduuni maxduudihi aw اdaliili biduuni madluulihi baa naqdi odhan jirtay bimacnaa in la helo ciladii in la helo daliilkii in la helo xadkii iyo tacriifkii xaggana la waayo xukumkii ama wixii maxduudka la tilmaamay la xadaynay la qeexayay ama la waayo madluulkii iyo xukumkii idan haddii daliil caqli ah la helo oo sugaya sifaadka aad diideen sifaad kamida mida ah, ashaaciro xaggana sifada aad sugi weydaan naqdi baa daliilki caqligaa ku yimid lan waa jooga daliilka caqligahaa madluulkii iyo xukumkii iyo maxduudkii iyo macluulkiina waa diideen wاdaliil caqliyu mata ntaqada baطl qaabkaas iyagu mutakalimiin iyo u tilmaamaan iyo caqaa'idiyiintu ama cinda اlusul markaad maraysaan waxay yidhahdaan alcilaة ida اntaqadat min غayri farqin ظaahirin culima anaha cilaة baطila wali usuuliyiintu ayaga cilla iyo hawlahaas caqliga ma rabaan hawlaha iyagu tafriic bay rabaan waxay alcillatu ida intaqadat min gayri farqin culima annaha cillatun baila nafsa shay acطayta fulan lifaqrihi wacطi hada lifaqrihi way haddaad laakiin diiddo culima annaha cillatun baila ama ii sheeg faariq u dhexeeya cabdullaahi iyo maxamed oo mid walba faqiira kana aad kanaad u diiddo waa inaad tidhaahdo waa faqiir laakina waa faasiqo wixii aan siiyo hadduu wuxuu ku cabahayaa khamro iyo balaayu la aadahayaa kana waa faqiir mutacafif ah faariq muaira waa inaad sheegto wاlcilaة ida اntaqadat min غayri farqin muahirin culima anaha cilaة baطila inaad fahanteen baan u malaynaya labadaa asal buu labadaa daliil ee asalka buu asalkan ku dul taagan yahay labadaa daliil ee mutafaqan ujeedaa ayuu asal ku dul taagan yahay khulaasaduna waa maxay laabudda min ataswiyati bayna almutamaalaati wاtafriqati bayna almukhtalifaat cafwan marka halkan sheekh wuxuu yihi fain kaana almukhaaطabu fain kaana almukhaaabu miman yuqiru ban allah xayun bxayaatin caliimu bcilmin qadiiru bqudratin samiicu bisamcin basiiru bbasari mutakalimu bkalaami muriidu biraadatin wayajcalu dalik kulahu xaqiiqatan xaqiiqa macaanida ilahay uu ku tilmaamay subxaana wa tacaala oo sifaatka iyo asmaada oo caliimka ee samiica ah kulli hadday xaqiiqo tahay wayunaaicu ka taagtiisa cafwan wayunaasicu fii maxabatihi wa ridaahu wa ghadabihi wa karaahiyatihi fayajcalu dalika majaazan daalika qaybta dambe ishaaradu fayajcalu hada majaazan baa ku fiicnay dib ma laha intan dambu majaaz ka dhigaya maxabada ilaahay iyo ridaha iyo hadabka iyo karaahiyada rabbi uu necab yahay waxyaabaha xuunkaaba wuxuu ka dhigaya majaaz wayufasiruhu qaybtan dambe wuxuu ku fasiraya intan dambe ima biliraada ima biliraada wa imaa bibacdi اlmakhluuqaat iraada ku fasiri maxabatuhu ilahay wuu jecel hebel waa maxay wuuu wuxuu jecel inuu ilahay wuxuu doonayaa wey yuxibu an buu kugu fasiraya radiya yardaa wuxuu kugu fasirhayaa yuriid karaahiyada iyo qadabka wuxuu kugu fasirhayaa yuriid iraado yuriid iraado ku fasiraya yuriid ila iraado asagoo ogolyahay wa ima hadduu doon wuxuu ku fasiray bibacdi almakhluuqaat makhluuqaadkao min annicami waalcuquubaat nicmooyinkana waa makhluuq oo in allaha yuxibu markuu maqlo muminiintu jecel ya waa maxay ilaahay yuriidu alixsaana ilayhim inuu janno geliyo inuu u gargaaro idan waa maxay ixsaanka iyo wixii waa makhluuqaad mafcuulaad wey roob inuu siiyo oo nabad siiyo oo ka adkaysiyo waa makhluuqaad wixii marka maxaba iyo ridaa wuxuu ku fasirayaa binicam nicmooyin makhluuqaad ku fasiraya ku fasirayaa wixii marka adab iyo karaahiye ahaan wuxuu ku fasirayaa iraado ilaahay hebel buu u cadhooday waxay leeyihin waxaa weeye wuxuu doonay inuu ka argoosto yuridu intiqaamahu wa cuquubatahu ama yuriidu idkhaalahu annaara wa inzaal alcuquubaati caleyh cuquubaadkuna waa makhluuqaad naartu waa makhluuq xagga nicmada jannadu waa makhluq idan wuxuu diidan yahay inuu sifadii ka wasfi ahaan ama ka ficil ahaan ilaahay u tiriyuu diidan yahay hadduu sidaa yaha qiila lahu waxaa lagu waa meeshay ku jabeen waa inaga sala soo maray waana waana meelaha markay ku jabeen ay muctazila ay kaga adkaatay wey hadday asalka hadda ay mutarid ka dhigi lahaayeen oo alqowlu fii bacdi sifaati kalqowli fii bacdin ay daliilka ay mutarid ka dhigi lahaayeen way badbaadi lahaayeen muctazilana beerkay ka xanshirin lahaayeen calaa dacfi muctazila way ka adag yihin laakiin mee marar badan bay jaab waayaan meelo badan marka la marayo jawaab saxiixa ma hayna ayagaa sallima ragga mutakalimiinta radiya mararkana insaafi ee shaacirada ah ghazaali baa kow ka ah ama aljuwayni falaa yunsif macal aljuwayni isagu dhaqanka laguma yaqaan ghazaali ninka la yidhaahda raazi aamidi siraajdiin alurmawi ragga afarta awe lakiin masalada taxqiijiyaan haddii laga gar ama ay jawaabtu aysan muqnic ahayn way sheegayaan wuxuuna sheekhu sheekh islam waa mutakalimiin nimanka ugu fiican haasatan amidi amidi iyo hazali abu cabdulahi raazi baxdigiisuu jecel yahayo mar walba uu daa'ifo tuminayo wuu ku dumiya aya aaifa uusan fooda gelin raazi lama arko caqiidatulfalaasifu kutub ka qoray kitabkiis almabaxid almashriqiya laba majilka musiibada ah boqol safxa keliya ayuu caqaa'id almuslimiin kaga hadlay mujalad koobaad waa toddoba boqoloo safxo ka dambena waa oo weliba shilshiilan boqol safxo boqol bog ayaa wuxuu kaga hadlay caqiidu lmuslimiin labada mujalladoo dhan waxaad dhihi karta wuxuu kaga hadlayaa usuul falaasifa iyo waxaa aaminsan caqaa'idooda oo weliba uu ka niqaashayo kutubtoodii marka waa rajul baab kala wey isagu saa darteed shekh islaam ibnu taymiya waxaad moodaa kutubtiisoo dhan inuu ku ahaa shibx xifdin ay daa'ifa markuu rabo inuu galo baabiyo isagoo ku dumiyaa meelahu ku khaldame usuushiisu aday kharibaysana asagu ka leexda uu fahansanya halka saa hadduu dhihi laha saasay noqon lahayd buu idhaahdaa asaga radiyey iyo aamidi oo ku kacsan oo aada u dulma wuu ka difaacaa aamid wuxuu dhahaa raasi ani haddaan soo gaari lahaa inuu ardayya baan tusi almuhim waxaa weeye asalkaa ka fasahaaday oo ay asalka hadday mutarid ka dhihi way badbaadi lahaayeen laakiin markay ka baxeen aafadha badan baa ku dhacday saa waxay ku leeay allah waa khaaliqun khaaliqun raasiqun muxyi mumiit sifatu lkhalqi ilahay inay ku quntana way diidan yihiin sifatu lixyaa saa darteed markay sifaadka tirinayaan waxay u qaybiyaan sifaat daatiya ficliya waa been waa maklata waa lagugu sareeya masiyada wey sifa ficliya aaminsan yahi ma jirto laa tuujad sifa ficliya cinda alashaacira laakiin marka hore waa lagugu dhigi si lagugu gaado sifaat daatiya iyo sifaat ficliya sifaat ficliya ama sifaat macnawiya lanna markay leeyihin ilaahi waa raasiqun khaaliqun muxyi mumiit waxay u jeedaan alkhaaliqiya waxay ka wadaan wujuud makhluuqaati fi lkown khaaliqyada rabbi ay kuu sheegahayaan ee ismu lkhaaliq ay kaaga dhambalaya waxay u jeedaan wujuud اlmakhluuqaati fi اlwaaqic laakiin sifatu اtakhliiq iyo ficli khalqi ah may ogolo lanna waa xaadii agtooda wlxawaadiu laa taquumu bilqadiim qadiimka allay ka wadan wlxawaadiu laa taquumu bilqadiim idinku laakiin salafiyatiin waxaad kaga badbaadeen alxawaadi cindakum tanqasimu ilaa qismayni labay u qaybsantaa xaadi oo bimacna makhluuq ah walaa yaquumu biاllahi iطlaaqan iyo xaadiu bimacnaa almutajadid almutajadid waa afcaasha ilaahay iyo sifaadka ikhtiyaarigaa alati tatacalaqu biqudrat اllahi wa mashii'ati yafcalu maa shaa mataa shaa yatakalamu kayfa shaa waliman shaa mataa shaa yakhluqu warabuka yakhluqu maa yashaau wayakhtaar sifaadkaa rabbigay idinku waad ka badbaadeen waxaad leedahiin waa ficil xaadita ficilkuna waa ka sifaati waa taabicun lifaacilihi wa mawsuufihi makhluuq ma aha falka iyo ficilka wixii ka dhashayna waa mafcuuliya makhluuq adiga addoonka miskiinka ah yaa waxbaad samanays samaynaysa waxbaad samayn samayntii ficilkaadi iyo ficilka wixii ka dhashay waa kala duwan dheer baad ark gurigan yaa dhisay hebel baa dhisay gurigu waa dhisane la dhisay falkii la sameeyeyna muxuu ahaa waa dhisid waa ficil soma kala duuno falkii iyo wixii ka dhashay idan waa faacil oo daatadii wax samaysay ah falkii uu daatadu ay samaysay iyo falkii wuxuu dhalay oo mafcuulki ah cinda alashaacira ma jira ficil ficil ilaahay ku qumaya oo takhliiq ah ama khalqi ah ma jiro mawjuudaad iyo makhluuqaad iyo mafcuulaad baa jira saa darteed waxay ku dhaheen alkhalqu huwa caynu lmakhluuq wاlficl huwa اlmafcuul maxay ka cararayaan weydii hadda ismiga ilaahay aad tiri raasiq ama muxyi sifat ixyaa ilahay ma ku qumaysa maya ficil ixyaa oo noolayna ah, wax la nooleeya ilahay ma laha cinda اlshaacira wاlxyaaءu hunaa waa cibaara abtooda can wujuudi alxayi fi اlkown oo makhluuqiyo mafcuulka ah marka waxay ku dhaceen qaacidada haddaad soo maraysan ahayd in mushtaq ay keeneen oo ism faacila ah, raasiq iyo khaaliq iyo muxyi iyo mumiit biduuni mushtaqin minhu oo ixyaagii iyo takhliiqi iyo khalqigii iyo irsaaqi ah iyo imaatadii ah soma wada marka baabkii o dhan baa ka dumay hadday usuushii saddexda isu sixlaayeen dhib ma lahaateen fa yajcalu dalika majaaz majaaz waa lasoo bartay ila tahay waa masale aad dhibna lagu dagaalamo majaazku ma jira mise ma jiro hadduu jiro se qur-aanka ma galaa mise ma galo mise luqadu gooni ku yahay waa baxdi dhib kalaami ama ah, usuuli ood soo marteen hadda waxba mashquuli maayo sidaa aad mooda inay sabab waa in la sugo majaazka ka usluub min asaaliib alcarab laguna qaydo dawaabidii iyo quyuuddii u lahaa cinda culamaai alcarabiya qolyaha malaaxidada ama ahlulbidac ee ka faa'iidaystayna waxay ka tallaabsadeen qawaaciddii iyo dawaabiddii loo dhigay fannigan asaalatana inuu jiro usluub min asaaliib alcarabna culummadu way caddeeyeen sibawey baa kitaabkiisa ku sheego wuxuu ku magacaabaa altawasuc fi اlkalaami wاlاtisaac imaam shaafici waa risaalada ku sheegay min baab alibtisaac alluqa ayuu yidhahdaa ninkii la odhan qutayba ku sheegay fi kitaab arad mxuu ahaa alikhtilaaf fi masalati lafd buu ku sheegay culumadu way isticmaaleen ahlu sunna bukhaari baa fi khalqi afhaab cibaad ku sheegay idan iyagoo u isticmaalaya barkoodna majaaz idlaaqaya barhna tawasuc iyo itisaac fi luqa oo asaaliibka ka dhigaya in marka xaqiiqiya majaaz mustalaxa la musalaxaadka cilmiga gadaal bay kulli ka wada yimaadeen ilaa ma nadura ilaa maa nadura waxaa laga hadlaya macnahan ma jire wey markaad waxbaadhaysa macaanida jirtay ee hore unbaa la fiiriya lama fiiriyo mustalaxan hadda qolyaad arkaysa markaad masaa'il asma axkaam ka hadlaysa ku haya salafku gormay u qaybiyaan kufriga iyo takfiirka laazim iyo sariix iyo maahl waa dabaalnimo wey siday hadda culummadu carabiyadu kugu qaybiyeen ism iyo ficil iyo xaraf carabtina kuma arkaysid luqadii baa la baadhay marka waxaa la ogaaday macaanidaas dhan inay ku dul wareegto culummadu hadday ku dhahdaan kalaamki kalaam calaa aslihi iyo kalaam mutasac fiihi ama mutawasacun fiihi ama jacala usluub اlitisaaci wاtawasuc maxaa meesha dhiman in macnuun loo bixiyo macnahana waa musطalaxaad loogu talagalay Eh, magacana waa wax lagu talagay in lagu dabdiyo culumta lagu ilaaliyo la kala socdo xaqaayada macaani shaygu marka xaqiiqadiisii iyo macnihiisi hadduu jiray cinda asalaf wa cinda ahli اlcarabiya tasmiyada dambe wax lagu kala soocaya wax lagu dabdinayo laa ba'sa biha inaa isbaanaan unay culmaal marka majaasku ka usluub carabi inuu jiro oo qur-aankana ku jiro sunnadana ku jiro carabta qur-aankuna waa carabi yaa sawaab ah sheikhulislaam waa ogtihi mowqifkiisa shanqiiti mowqifkiisa waa ogtihiin hase aatee haddaad looleeyahay majaaska si aan inkir si looga badbaado balaayadii muxarifadii muawilada ahayd iyo ahlu tafwiid iyo malaaxidoo dhan waxaan leenahay waa cilmi qiimo badanoo min turaati salaf saalix ama min turaati luga alcarabiya ah weeye qur-aankuna waa carabi laakiin shay cilmi walba wuxuu leeyahay dawaabidii qawaacid qawaaciddiis haddii la iltizaamo falaa yuntuj ila alkhayr haddii laakiin la iltizaami waayo fasaad iyo baail ka dhasha wakadalik kullu cilmin wa fanin dawaabidda waxaa kamid dawaabidna waxaa loo fiiriyaa naska laftirkiisa midna qolyihii majaaskabaa sheegay baa baxiyay sida qolyihii balaaqiyiintabaa sheegay laba laba qaacida idiin sheegaya oo muhiim jiddan ah majaaska iyo tacriifiya waxaad tihahdeen waxaa laga keenay min aljawaazi aw alcubuuri aw altacadi ila alghayr saydoo noqotee waa waa isticmaalu lafdi ama alkalima almustacmala fi hayri ma wadicat lahu licalaaqatin baynahuma maca qariinati maanicatin min iraadati almacna alsliy waa weer loo isticmaalay macnihii asal aan loo dejinin maxaa loogu isticmaala macnahan cusub ee dambe licilaaqatin bayn almacna aلثaani wاlmacna اlأwl maca qariinati maanicatin min iraadati alxaqiiqa wاlmacna اlasli iraado qarino waliba kuu diidaysa kii hore in loo jeedana la helo qaraa'intuna agtooda saddex bay ahayn qariina alcaqliya waqariina alcurfiya wاlqariina allafdiya soo saas kuma noogey qaraa'intu waa saddex alcaqliya wاlcurfiya wاllafdiya midka idinku aad u taqaanaan xaaliga curfi loo jeedaa saddexdaa qarina in la helaa shardi ama doodba ama caqliya ay noqoto ama ay noqoto curfiya maa laa yamtanacu fi laqli wa yamtanacu fi lcurfi baa la yidhahdaa alqariin alcurfiy mid kale wuxuu caqliya middu caqligu tusahayo lafdigan hadda waad garanaysa qaraa shuruud bay leedahay cinda ahli lbalaaqa ah oo nimanka faniga daraaseeye ah ku ijmaaceen saddex shardi keliya aan kusoo gaabsado shuruudu shardigood waxaa weeye qariinadu waa inay mutaqarira tahay cinda man wujha alkhiaabu ilayhi alqariina sawaon kaana caqliyatan aw curfiyatan qariinadan aad leedahay waxay diidaysaa macnihii hore asalka ahaa waxayna kuu awalaysaa macnahan dambe majaaziga ah waxaa shardi an takuuna mutaqarira fii dihni man wujiha alkhiaabu ilayhi ruuxa hadalku u dhacay lala hadlaayo qarino u yaqaanee waa inay ta u fahmaayo maxaasaa loo yidhi wailaa lakaana almutakalimu mulgizan ama mulaqizan caabian laaciban majnan haddaanan ogayn xaggana aan curfi iyo caqli aanan ku garanaynin markaad tiraada ra'aytu asadan yusalli salaadna ma aqaan waxay tahay weligii salaad ma maqal matalan markaas inta isu waxaa tihi maxamedow ra'aytu asadan yusalli asad asalkiisa waxaa lagu ogaa ninkan afka yaqaano u fahmhaya xayawaankan ilkaha waaweyne musiibada ahee melikulgaaban la yidhaahdo muftariska ah yusallii baad rabtay inaad ku caddayso waxaad u jeedo oo uu yahay nin shujaaca oo geesi ah oo ilahayna caabudhayn arkad ka wadaadu laakiin aniga salaad maba aqaano inaad itiraado anoon salaad aqoonin khitaabka anaad i waajadaysoma ra'aytu waxaa tidhi asadan yusalli khitaabku anuu igu socdo ila hadlaysaa anaad hadalka igu qabsanaysa anuguna ma aqaan qariinadan laysa mutaqarira indi maxaa lagaa soo qaadaya nin dhagax la hadlayaata laabudda an takuuna alqariinatu mutaqarira fii dihni man wujiha alkhitaabu ilayhi wailaa lakaana almutakalimu laaciban caabian maajinan mulgizan aw mulahizan googa xag alaad wadaa hadi kumaba fahmaayaba shardiga labaad matalan haddii aad tiraahdo waxaan arkay hebel waa deeqdiisa iyo raganimadiisa waa baxrun cadbun baad tidhi u fahmaya inaad u jeedo fulan waxaa tihi baxrun cadbun wey ninka deeqsiga ama ama cilmiga laga hela fiican inuu macnaha lagu tilmaamo waa qarina mutaqarira fii dihni man wujiha alkhitaabu ilayh inuusan bad ahayn oo biyo ahayn xaqiiqatan laakiin aad ujeedo sicatu cilmihi aw kasrat wujuudihi wa karamihi baa kalbaxri ah xaggana waxaan khayran kama yimaado waa macaanya ujeedo horuu ka fahmaya lanna hada waa mutaqaric fii diini man khuuiba bilkalaam shardigaas labaad markay gelaysa an takuuna qariinatu macluumatan cafwan an yakuna alkalaamu aahiru اlkalaam an yakuuna daahiru اlkalaami macluuma اlbuطlaani cinda man khuuطiba biاlkalaam waa shardiga labaad an takuuna alqariina alcaqliya ita noqonaysa inta badan caqliyada loo jeeda tan shardigaa hore an takuuna alqariinatu mutaqarira fii diini man wujiha alkhitaabu ilayhi an yakuuna daahiru اlkalaami macluuma اlbutlaani cinda man wujiha alkhitaabu ilayh in markaad tiri ra'aytu baxra fulaan waa cabdullaahi ibni muxamed ibni xasan ma tiri waa baxrun cadbun ama waxaa tiri waa musnin hajaaj baa tiri waa daruur saa u dayeysa oo biyo badan inaadan u jeedin daruurtii caadiga ahayd ood u jeedo macnahan dambe majaaziga ah waa macluum اbuطlaan inaad u jeedo daruurti waa macluum اbuطlaan inaad baddi caadiga ujeedo waa macluum اbuطlaan cinda man wajaha alkhitaabu ilayh idan waad fahanteen an takuna alqariinaة mutaqarira fii dihni ilaa iyo an yakuna ظaahiru اlkalaami macluum اlbuطlaan inda cinda man khuطiba bihi shardiga ugu dambeeya u muhiimsan wuduuxu اlqariina waa sharطun wuduuxu اlqariina wuduuxu اlqariina waa shardi waa inay qariinadu u caddahay caddaan ka xoog badan macnihii asalka ahaa wuduuxu اlqariinati waa shard saa darteed bay diideen ahlubalaaq inaad tiraahdo hebel fulaan waa raaytu asadan ama fulanu waa asadun isticaara ahaan waxaad wadnaga dhigay adoo u jeeda hebel wuu afqar muun yahay leanna waxay wadaaduhu sheegaan xayawaanaadka ka hadla libaaxu waa xayawaanaadka uga afqarmuun afkiisa aad buu shiiraya maxaa yeele hadii kor wuu aamusan yahay dhiig buu cabbayaa hilib buu cunayaa afkana ma kala qaado afkoo in badan laisku hayana waxaa ka dhasha isbedel iyo sinjiir baa ka dhalaata marka bakarulfam afurid baa libaax u caan ku yahay lagu yaqaanaa marka xayawaanaad dadka yaqaan hoos u gala weeye laakiin macno daahiroo la wada yaqaano waadixa ma aha ninkii ra'aytu asadan aad ku tiraada yusalli adoo u jeeda nin afqarmuno tukanayaan arkay markaa tira ra'aytu asad yusali wuu qaadanayaa geesniyadubu fiirinaya nin geesi oo tukanaya inaad buu ooma qaadanayo nimaan lagu ag tukan karin baan arkay inaad u jeedto culmaa lama fahanteen idan wuduuxu اlqariinati waa sharط fi اlmajaaz walidalika manacuu inay yidhahdaan lafd as in la iطlaaqa calى الrajul wahum yuriiduuna bakr اlfami waa baail waa baail aduguna waxaad leedahay libaaxuna waa afqarmuun yahay ninkana waa afqarmuun yahay marka liishtiraakimaa fi اlbakri ayaan ogu iطlaaqayaa lanna waa qariina waa qariina khafiya qariina khafiya idan oon daahir ahayn marka wuduuxu اlqariina sharطun wey min shuruud اlmajaaz shardiga labaad daahiru اlkalaami butlaankiisu waa inuu yahay macluum inda cinda man khuطiba bihi an takuna alqariinaةu mutaqarira sadexdaa shardi haddii la helo unbay majaaskii qarnihiisu asaxaysaa haddii la iltizaamo sifa ilahna ma awalaysid daahirulkalaamna ka bixi maysid daabidkuna wuu kuu toosayaa majaazna ma anfinaysid majaazna ma anfinaysid shuruuddii kale xaqiiqadu ay lahayd hadee lagu ijmaacay alaslu maxaa lagu ijmaacay alasl fi اlkalaami اlxaqiiqa waajmaca culamaء اlmuslimiin iskada bal cuqalaaء الnaas waxay ku ijmaaceen annahu laa yajuuzu اlcuduul can اlxaqiiqati ila lidaruura daruunba dareed waa qaraa'intii baa loo jeeda wax kale dhib ma lah ayagaa soo guriya ijmac muctazilo ashaciraa guurisa kutubtooda nin aan guurin ijmaca ma jiro zaydiyaa guurisa waa masale muttafaqa asalka waxaa looga guuri karaa daliil ka xoog badan in la helo daliilkana waa inuu yeesho shuruudda hadda aad soo martee shuruuddii kale afarta ahayd ee salafida u shardinayee ee hadda ku oraan muqadimada muslim ku sheegnay iyo bilowgiisa horena kusii darsadaa toddoba shardi saddex loo shardiyo majaaska qudhigiisa iyo afar nusuusta loo shardiyo xilligeedaanu gaari doonaa insha allahu tacaala saddexdaasnaad maanta ku gaabsanaya yacni si aad oga inaad inkirto xaggana aad ku aafowdo shuruudda waa inaad ictibaariso shuruudda waa ictibaariso ninkaas waxaa lagu odhanayaa qiila laa farqa bayna maa nafaytahu bayna maa abatahu wixii aad diiday iyo wixii aad sugtay waxbama dhexeeyo bal ilqowlu fi axadihima kalqowli fi laakhar fain qulta ina iraadatahu mila iraadat makhluuqiin ina iraadatahu milu iraadati اlmakhluuqiin iraadada ilaahay waxay lamid tahay iraadada makhluuqiinka haddaad u jeedo fakadalika maxabatuhu waridaahu wagadabhu wahada huwa اtamhiil اlmamnuuc اlbaطil bاtifaaq اlmuslimiin ayb idan taas marka anaguna ma sugayno aduguna ma sugayside maxaa ku lugooy wain qulta lahu ilahay waxaa wada iraadatun taliiqu bihi iraada rabbi u cunanta oo ilaahay laaqwa oo rabbi qabata marka la fiiriyo iraadatu kuli shay waa bixasabi bixasabihi wey kama ana lilmakhluuqi iraadatan taliiqu bihi qiila laka waxaa lagu ohanaya ila daliilki laabuda an yatarida daliil lilmakhluuqi iraadatun taliiqu bihi wa lilkhaaliqi iraadatun taliiqu bihi waxaan kudhihi daliilkan asaga ah toosi ha jabinin itaridhu ijcalhu muaridan wakadalika lahu maxabatun baan laka waxaa lagugu odhanaya qiila laka qiila lahuna bacd nusa baa qoraya dhib iila laka waxaa lagu ohanaya wakadalika lahu maxabatun taliiqu bihi oo diidanayd maxabadi waa diidanaydi wa lilmakhluuqi maxabatun taliiqu bihi walahu lilaahi ridan waadabun yaliiqu bihi walilmakhluuqi ridan waadabun yaliiqu bihi idan fadacwa kadacwa wاdaliilu kadaliil wاsifatu kasifa maxaad marka diida waayaya marka ii sheeg keenta waxaa la tilmaamaya waa mawsuuf waaxidoo alla ah waxa loo aanaynayo waa sifaatu kamaalin waxa rabbi loo aanaynayo waa sifaatu kamaalin daliilka aad ku sugaysa naftigiisaana ku sugay marka inaad diiddo waa maxay waa mukaabar iyo taxakum waan kaa xoog badni wey waan kaa xoog badni markaan tol helana markaas de baa ku taqaanaa inta aan inta aan tabar ka helayana wardinaya ama hoostaan ka habaaraya iska cadiya sheekhu inoo sheegay raxmat ullaahi tacaala idan khulaasada uu fasalkan sheekh ku sheegdu waa maxay qolyaha nufaada ee sifaatka barhkood anfiya barhna suga laysa lahum qanun mutarib wa inamaa yaduruuna bixasabi almasaaj qaanuun mutariday ku soconayaan oo wax ku diidaan waxna ku ogolaadaan ma ee kolba bixasabi ahwaa'ihim bay ku soconayaan amaa qaanuunku wuxuu keeni lahaa in isku la mariyo waase أxsn اllah ilaykum qala sheikhu iسlاam ibnu teymiya wain qaala alqadbu ghalayaan dami اlqalbi liطalb اlintiqaam qiila lahu wاliraadaة mayl الnafsi ilى jalbi manfacaة aw dafci madaraة fain qulta hadihi iraadaة اlmakhluuq qiila laka wahada qadb اlmakhluuq wakadalika ylzam bاlqwl qaybtan marka sheekh wuxuu yidhi hadduu yidhaahdo waan faariq baan keenaya wuxuu rabaa inuu barbaaro ashcariga ama tawridiga faariq sifaadku sugay iyo kuwuu diiday buu rabaa inuu barbaadho oo doondoono faariq u dhexeeya marka wuxuu yidhi faariq baan keenaya wdaliilu mata intaqada wadaliilu caqliyu ida intaqada baطala wاlcilaة ida اntaqadat min غayri farqi muؤahirin علم أن culima ana cilaة baطila godkii buu rabaa inuu ka boodo ashcari wuxuu le waxaan kaga boodayaa farqi muؤahiraan keenayaa oo waxaan diiday iyo u dhaxeeya wixii aan sugay oo muxuu yahay alغadabu fi shaahid fi shaahidi halayaanu dami اlqalbi dhiigga qalbiga oo karo oo buro weeye muxuu u karahayaa dhiiggu oo maxaa ku dhacay lialab اlintiqaam somaaliya waxay dheheen bun waxaa isku geeya kulaylka bunka waa taqaana milada bunka marka la dubo saliiddu ay kulaato shay tiraado meel buu ku ururhayaa iniinto dhan baa meel ku ururaysa bun ma taqaana idinku haddee meel ba iskugu tagaayaa bunka kuuskuusnaa midhihii maxaa isu geeyi kulaylkaa isku geeyi lialab اlintiqaam inuu aargosa darteed buu dhiiggu qalbiga u karaayaa saa darteed waxay dhaheen sifatulqadoo ma sugi karo ilaahay subxaana wa tacaala dhiig waa ka nasahan iyo qalbi iyo howlaha noocaas iyo waxbaa ka rahay iyo isbedel ku yimaada maxaa lagu yidhi maxaad soo sugteen laba jawaab buu sheekh ka saddex weliba inuu ka bixiyaa kutubta kale jawaabta koobaad waa aljawaabu bitasliim aljadali atasliim aljadali kaba soo qadabka aad sheegtay inuu sidaa yahay iraadadii laftarkeedii baa cudurkaa idinka keenaabu sheeku leeyahay iraadadii aad sugteen aliraada cilmi samci basar qudro xayaad kalaam somaynsibaati sabcid sheegayseen qudhigeedii ban cudurkan ka keena aad sheegteen ead oga cararteen inaad sugtaan sifat lqadab aad oga cararteen idan waxaa weeye haddaan idiin sallen inuu sax yahay tan baa idin laasimaysa kadib wuxuu sheekhu ku samayn doonaa aljawaab bilmucaarada wuxuu ku doonaa in uu ku sameeyo daliilka caqliga ee ah alqiyaas alawlowi saddexdaa qaabba sheekhu u jawaabi doonaa wuxuu hadda hadda muxuu bilaabay huna waa jawaab atasliim maca almucaarada tasliim maca almucaarada israaciy wuxuu yidhi qiila lahu waxaa lagu odhanaya aliraadatu iraadada aad sugtay yaaduna leeya aad marka loo yimaado shaahidka iyo waaqaca loo yimaad ila hadda qadabkuu tilmaama waa kee qadab almakhluuq buu tilmaamay idaa anaguna iraada makhluuq baan kuu tilmaamaynaa aliraadatu waa maylu nafsi nafta u weecata ilaa jalbi manfacatin dheefinay soo jiidato aw dafci madaratin iraada rabbi u sugtay marka ma axad soo jiita dheef iska difaacaa la waxaa tii maye waa iraada taliiqu bicadamatihi wa jalaalihi anna maxaan ku leeyahay yani waa wareer wixiisu fain qulta haddaad tirahdo wadaadow iraadadaa ah aad ilzaamisay waa iraadat lmakhluuq qiila laka waxa lagu dhigay adugu qadabkaad ilzaamisay waa qadab lmakhluuq isagoo sheekhu sidaa u caddeeyo faahfaahsan safadiyada ka akhriya oo weliba sidan ka faahfaahsan nafsa hada daliil wa hada ilzaam wa hadi almucaarada mujalladka labaad sabxada toddobaatan cafwan soddon iyo toddoba ila wax ka dambeeya taasi waa masale masale labaad sheekhu meelo kale ku sheegay wuxuu yidhi hataa tacriifkiina baatila tacriifkan aad qadabka tacriifiseen waa baatilun meelo kale ku sheegay wuxuu yidhi tacriifkan ma aha tacriifkii qadabka qadabku sidan ma aha maxaa yeelay غليان الدم لطلب الانتقام وأثر يحكم كدش غضبك وليس هو الغضب نفسه وليس هو walaysa huwa alghadabu nafsah ma aha lannu markaad cadhooto kadib yuu dhiigu buraa hebel dhiiggii u kariyaad leedahay goormuu karay markaad cadhooto kadib waxaynu ku jiray marka hataa tafsiirka ay fasireen qadabka ku fasireen biannahu khalayaanu dami alqalbi lialab اlintiqaam sheekhu wuu bushiyey meelo badan buu ku bushiyey safadiyada daru tacaarud caqli والنaqل بيان تلبيس جامية xataa wuu sheegay waa خطأ buuri marka wuxuu yidhi waxaan waa maxay waa أثر غليان دم القلب لطلب الانتقامku waa أثر من آثار الغضب وليس تفسيرا أو تعريفا للغضب ما ah taas waa masalo masale labaad uu ku bushiye waxaa weeye xataa adoon aargoosaynin baa la cadhoodaa alqadab wuxuu u yimaad mararka qaarkood lidafci اlmunaafi waana saxiix argoosu waa maxay markuu ruux intuu ku dulmo wax dhib kuu geysto inaad ka argoosato ruuxa asagoo aad hadda ka hor dhib kuu geysanin baad u cadhoon kartaa adoon adoon intiqaaminin oo aargoosanaynin bay cadhadu timaadaa adoo iska degan haddii lagu dha libaax weyn baa meeshan fadhiyo soo socda ama hadal kulu lagu yidhaahdo ama dhib la sheego shayga inaad iska difacda u caroonaysaa xisad baa ku geli dagaalamaysa cadow baa soo socdaa la yidhi oo maxay rabaan lama yaqaano way soo socdaan weligana gabarh kaamaysan dhiijinin digaagna kaamaysan xadin diyaargarow iyo caraa ku qaba habeenkaasoo dhan waad seexan waayaysa idan marka alab اlintiqaam basa ooma yimaado wuxuu u yimaadaa lidafci اlmunaafina oo u yimaada cadhadu halayaankuna waa asar ka dhasha min alghadabi walaysa nafsa اlghadab horta waa inaad horta bulshada waa tacriifka tacriif markuu bushiyey kadib wuxuu yidhi kaba soo qaad saad sheegtaan aan idiin dayno laba wej buu ka bushiyey oo ah غليان دم القلب واثر من اثار الغضب وليس نفس الغضب ثانيا لطلب الانتقام نوب شيء وحوري قد يقع بدون انتقام لدفع المنافي بأي مادة بقى. مجرد taa kadib markuu buxuuriga ka soo qaadba inuu qadalku sidaa yahay idiin dayna sallamnaa jadalan iraadadu maxay tahay ila wuxuu tariifiyey wuxuu ahaa qadab almakhluuq buu tacriifiyey isagoo ku fashilmay iraadat almakhluuqna waa sida haddaba iraadada ilaahay masaas oo kalea maya anna qadalku waxaan ku leeyahay kanoo kale ma ah ka makhluuq oo kale mia waa qadab ilaahay u cunamo munaasab ku ah faariq muahira weli maadan sheegi mana awoodi kartid idan weli war hor dhibku waa taagan yahay wakadalika waasi أحسن الله إليكم إياكم بارك الله وكذلك يلزم بالقول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته فإن نفي يلزم عن ال- maanay dhigan maxaa kuu dhigan wakadalika يلزم. yulz- yulzamu وكذلك يلزم بالقول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته إن نفي عن الغضب in nafa إن نفى عن الغضب وال in nafa canhu عن اسمه dhima تختار dhima labaad ku socon kartaa ku soco ku soco إن نفى عن الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك مما هو من خصائص المخلوقين فهذا منتف عن السمع والبصر والكلام وفي جميع الصفات وإن قال أنه لا حقيقة لهذا إلا فيما إلا ما يخص بالمخلوقين إلا ما يختص بالمخلوقين فيجب نفيه عنه قيل له وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة نعم sheekhu wuxuu yihi nafs shay mar hadduu sheekhu ka soo qadabka iyo anfiyan uu ilzaamay iraadadii xulug kadalika sidoo kale yulzamu waxaa la ilzaaminaya waxaa lagu qasbayaa inuu qaato qaayibo bilqowli fii kalaamihi wa samcihi wa basarihi wa cilmihi wa qudratihi nafsa shay qudrada basarka cilmigu waa sifaad ku sugaayo aliraada way sugaan alxayaadna way sugaan kalaamna way sugaan samciiyo basarna way sugaan cilmi iyo qudra toddobadaas toddoba sifu sheekhu u sheegay nafsa shay baa la ilsaaminayaa kalaamullaahi ma sugtin haa waxaa lagu dhihi kalaam makhluuqiin baa samcigiibaad iman cilmigiibaad iman basarkii basar waxaa leeya fi shaahid marka la fiiriyo oo waaqaca iyo makhluuqaadka loo yima ashaahid waa alcaalam almashhuud oo makhluuqaadka ah haa'ibna allay u jeedaan marka qiyaasu shaahid cala alhaa'ib aw qiyaasu alghaa'ibi cala shaahid labada baab ee lagu aafaba weeye marka samci iyo basar haddaan makhluuqaadka u nimaadno basarkoodu il wareegsan oo bole iyo xiribe iyo alaab isku qoofalan weeye oo makhluuqa oo sakaraada samcigu dhegado oo mikrofon ah iyo goddoleelo alaab wax lagu maqlo weeye samcigaada rab u sugteen maka makhluuqoo kale amise waa ka duwanya nafsaj baad ku wadaysaa qudradu sidoo kale hmm. waa quwa hadee samcigu had lakin maxaa leedahay samci markaad maqasho maxaa suuraysan waxba macnaha wargeysan samci markaad maqasho makhluuq maxaad suuraysan sheekh mutar ilaa quwada saamicada alquwa wax maqasha wax la arka ma aha waa ilaahay waa wadaca dhigay meeshan iyadaa <laughs> dhib mala goormaad ilzaaminaysaa wain nafaa can اlghadabi wاlmaxabati wاridaa hadduu ka anfiyo u diida hadabka iyo maxabadii ridaha wanaxdu dalika ma huwa min khasaa'is اlmakhluuqiin marka canhu ay bacdu nus qorayaan anhu laakiin canta hataa way ku socon kartaa ayb oo in nafa canhu illahi bay noqonaysaa alqadba wاlmaxabata wrida wanaxu dalika laakiin in nafa haddii lagu wado canta loo daayana waa sax waa goormaad ka anfinaysaa adugu adga aday kuu noqonaysaa waad ilzaaminaysaa bilqowli fi kalaamihi wa samcihi wa basarihi wa qudrati in nafa almulzimu ninka mulzimka rabaa inuu anfiyo can اlqalbaad uu ka anfiyo iyo wاraxmati iyo wrida maa huwa min khasaais اlmakhluuqi khasaais maluq maad ka anfinaysaa raxmada ilaahay iyo maxabada iyo ridaha ilah maad ka anfinaysaa adugu mulzimka ee wax laaziminaya khasaais اlmakhluuqiin waxaa leeya marka maxabadu iyo ridadu iyo sifaadkan sugayo waa sifo munaasib u ah laa'iq alla ku ah xaggana aan xambaarsanayn khasaa'isi makhluuqiinta aduguna waxaad soo surta kalaam iyo samci aad ka anfiday khasaais makhluuq aad ka anfiday nafs shay isku meel baan u soconaa manhe anhu anta waantahayhadmada fahmi ah inaan af soomaaliya ku soo maro wey an haddii lagoy macnu hadda waa saxaya النفى الغضب ساسا ishkaalku ma jiro waxaanu rabna keliya waxaa wey canta lama goynaya ma canhu damiir baa lagu dari mise damiirka laga goyn baan isku haynaa can la-aanteed lama waxma soconayo waxaan ka hadlay wuxuu ahaa cantuma hu baan ku daraa canhu can ilahi baan dhaanaa mise nafa ay ilmulzimu can اlghadabi wاlmaxabati wاrida wanaxwi dalika ma huwa min khasaa'isi almakhluuqiin marka nafaa faacilkeedu waa inaad mulsim ka dhigto almuhim waxaan leenahay fahada muntafi maxaad tiri sheekhay mhm. ninkeen wax ilzaaminayn ninka wax ilzaaminayso mubitka ma ahayn mubitka wax ilzaaminaya ka waxay anfinayna waa mulsam idan ninka la rabo inuu qadabka iyo raxmada iyo maxabada ka anfiyo khasaais lmakhluuq waa ke waa inaga inaga wey oo mubitko mulsimka ah asagu wuxuu ku rabaa asagu wuxuu rabaa inuu qadabka iyo raxmada iyo maxabada irdaha ku ilzaamiyo khasaais lmakhluq annaga waan ka anfinaynaa marka waa in mulsim la dhaha ila quma kolley waan soo firiye فهذا منتف عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات كاد أن أنفنا نغنا أضغنا أتك أنفنيسو سمعك يا بصرك إرادة يقدر قدرنا و ومنتف عند الجميع ما سوغن خصائص أبنا خصائص ما سوغيس سكباب أن قوة وإن قال هدو هذا إنه لا حقيقة لهذا غضب أنا غليان دم القلب أهين إيه رضا أن أهين الميل إلى المحبوب aan ahayn aan ahayn buu yidhi howlahaas laa xaqiiqata lahu laa xaqiiqata lihada xaqiiqa ma laha buu ilaa maa yakhtasu bilmakhluuqiin fayajibu nafyuhu canhu can illaahi buu wuxuu ku leeyahay aniga iraadadan kuu sheegahayay iyo samciga iyo basarka iyo kalaamkan sheegayo macna la fahmi karo wey macna hee la fahmi karo wey xaggana uusan laasimaynin khasaa'is lmakhluuqaat laakiin adugu qadabkaad irdaha maxabadaad sheegtay waa hayru mafhuum hayru macquul إلا أن يكون إلا أن يكون حاملا وشاملا لخصائص المخلوقات warkaas raba inuu ku yidhaahdo hadda waa iska taxakum taxakum wey sheekhu qii wuxuu ihi qiila lahu waxa lagu odhanaya wahakada الsamcu والbasr والkalaam والqudraة والcilmu u soo noqo makhluuqaadka ma huwa ma huwa samcu waa quwo wax lagu maqlo ilahay uu wadaaca dhigay dhagaha basarku nafsa shay kalaamku sidoo kale kalaam ma fahmayna fi waaqic aan ka ahayn shay af ka soo baxo carab iyo xarakaad iyo xuruuf leh iyo alaab isku dhacdo kadibna ah alxibaal sawtiya ay dhaliyaan dhawaq idan ogolow cilmigu nafsa shay jahli baa ka horreeya kadibna waan ogaadaa markaan makhluuqa ahay qudradu maxay tahay waa qudro aan kamil ahayn oo daciif ah waxyaaba aan doonaya anaan awoodi karin waxaan doonhaya xataa aan samayn awoodena si fiican u samayn mahayo dacfi baa ka wada baxaya naqsi intaan baanu ku sawiran karaa nafsa shay muxuu kala qaada marka waa waa waa iska fashilo waa iska ilsaam waxaad waxaad waa iska war baadila wey waxaad fiirsaan oo faqradan sheekhu aad lagu sharxay daru tacaarudka majaladka koobaad boqol labaatan toddoba wix ka dambeeya nacam axsan allahu ilaykum فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه كما يقول هو لمنازعه فيما فيما اثبته فاذا فاذا قال المعتزلي ليس له اراده ولا كلام قائم به لان هذه الصفات لا تقوم الا بالمخلوقات فانه يبين للمعتزلي ان ان هذه الصفات يتصف بها القديم ولا تكون كصفات المحدثات فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك nacam way iska cadda marka wuxuu yihi sheekh mufariq oo ashcariga ama maturudiga ah wuxuu kala qaada bayna bacdi sifaati wa bacdin yuqaalu lahu waxaa lagu odhanaya fima nafaahu sifaatka uu diiday waxaa lagu odhan loogu jawaaba fi kama yaquulu huwa limunaasici fima ahbata ila muctazil oo dhan baa diiday sifaatka almuctasila jumhuurtooda way takfiiriyaan ashaacirada ilaa abalxusein albasri almuctasili saaxibi kitaab almuctamad fi usul fiq intooda kale way takfiiriyaan raazi wuxuu yihi ninka caaqilkee la fahmi karaba asaga wey intooda kale niman waalan weeye buuri yani ninkan diiday in la takfiiriya moogta abuxusein almuctasili albasri ayaa wuxuu yihi hada huwa alcaaqilu fi lmuctasili intooda kale waa wuxuu yihi waa axyaa waa amwaatun hayru axyaa saydunaa noqotay wuxuu yidhi sheekhu muctazila waxay uga carareen sifaatka waxay uga carareen oo yidhaahdeen waxaa ka laazimaya tashbiih iyo tajsiim iyo tacadul qudamaa iyo kufri baa ka laazimaya walihada walidalika kafaruu اlashaacirata biihbaatihim lisifaati asabci todobada sifee cilmi iyo qudro iyo xayaad iyo basar iyo kalaam maxaan ka tegay iraada toddobadaa sifo bay ku takfiriyeen waxaad ugu jawaabto muctasiliga yan anaguna kugu jawaabaynaa ayb ashcariyo waxaad muctazile ugu jawaabta ashcariyow yan anaguna kugu jawaabaynaa ilan sifaadu muctaziliga diiday yaad sugto waxaad ku tidhi kama laasimhayo tashbiih iyo tajsiim anna waxaan ku leeahay sifaadkan sugnayd diidan tahay wuxuu ihi faإida qaala اlmuctazil lahu laysa lahu lilahi iraada wala kalaam qaa'ima bihi liأna hadihi الصifaat laa taquumu ila biاlmakhluuqaat lanna waa waa waa acraad ama waa abcaad cinda ahli اlkalaam sifaatka la sugayo rabbi loo sugayo cinda اlmutakalimiin waa nawcaan acraadun wa abcaadun say igu aaminsan yihiin صifaة اlwajhi walyadayn iyo wixii la halmaala waxay u yaqaanaan abcaad abcaad aan ku dhaho sifaadka macnaha ee qudrada iyo iraadada iyo maxabada iyo kalaamka iyo waxay u yaqaanaan acraad labadu waxay ku ijmaaceen ahlukalaam iyo falaafisyo iyo shaydaan oo dhan ana alacraada walabcaada laa taquumu ila bijismin ana alacraada walabcaada oo tay ashaacira jawaarix ku leeyihiin jawaarix ku hayaan laa taquumu ilaa bijismi mucil markuu gar leeyahay usuushii falsafada marka lagu doodahayo mucil saa ka garleh mucila ka garle ashcariga alcaraadu oo sifaat lmacaaniga ah walabcaadu oo sifat lyadi walwajhi iyo wixii la halmaalo ah laa taquumu fi shaahidi ilaa bijismin lanna waa macaani iyo abcaad laa taquumu bidaatiha wainama taquumu بغيرها idan marka waa sida ku sugteen banaashaairo sed ku sugtay iraadi iyo hawlaha fainahu ashcarigu yubayinu lilmuctasiliyi ana hadihi sifaat yatasifu biha alqadiim allah ku tilmaaman walaa takuuna ka sifaati اlmuxdathaati makhluuqaadka iraadadoodii iyo cilmigoodii iyo basarkoodina ma aha ashcari baa odhanaya isagu raba inuu jawaabo hkda yquul lahu mubituuna ifaatiyadii iyo muslimiinti ahladi waxay odhanayaan lisaa'ir ifaati min amaxabati wanaxwi nafsa shay baa anagu leenahay ridaha iyo maxabada iyo majia iyo nusuulka iyo istiwa kulli waa maxay waa sifaat rabi u cunama oon ahayn istiwihii nusuulkii iyo majigii makhluuqiinta aan ahayn fadacwa kadawa wasifatu kasifa wdaliilu kadaliil wlmawsuuf kalmawsuuf ayb wlmawsuuf waaid cafwan mawsuufku waa waaxid sifaduna waa ka sifa daliilku waa ka daliil waxaad sheegatayna waxaan sheegto lami sifa rabuuti anna waan u tiiriyey daliilkada ugu tiiriysa caqli ama naqli nafsasha anna waa haya yaa tilmaamaysa allaan tilmaamaya aadama ma tilmaamaya makhluuq ma tilmaam maxaa ku diida kan waxaa ka laazima tajsiim adna waa lagu laazimay maxaad ku tiri ninka ku laazima muctaligaha saasaan ku wari nafsa maqaalaan kugu jawaabaya waad ka nasanba ooma baahnid in aad u murantaba soo kala dhammaad idinkii falaasifo soo kaadha idinku muctazilo kiina u dambeeya ayar la niqaashahaya ya nimanka ninka ugu dood badan waa musliga mhm. ninka ugu dhib badan waa musliga leanna waa mushkil warkiiso asmaana wuu sugaya asmaada ilah dhan buu sugaya sifadana wuu sugaya wuxuu ku allah waa caliim wa yaclamu اlashyaa ويعلم الأشyاء لakiن للahi عilm buu diidan yahay عilm صفaة العilm lama sugaayo abدا وxuu le عاalم لذاaتihi w ilaahay عاalم لذاaتihi laa لصفaة laa لمaعنى laa لcilaة قاamaت bه صفadaa daatiga macnahaasuu diidan yahay allah waa caliimu samiicu basiiru mutakallimu buku le war asmada xageed ka keentay wuxuu le ilahi waa caliimu lidaatihi laa limacnan qaa'imin bihi whal yaclamnacam yaclam man qaala laa yaclam fahuwa kaafir buu ku leehay ninkan maxaa ku tagfiirsan ii sheega wa ajmaca asalaf calaa annahum inay gaala yihiin hmm? ajmacu fi fi nafyi sifaat sifaadkii anfiye in lagu takfir waa lagu ijmaacay waxaan lagu ijmaacin waa masala atakfir bikhalqi اlqur'aan talbiiska ummaddaha laga daayo ay fahanteen baan umaynaya war dhammaado wey ya aljahmiyu inda inda cinda asxaabati huwa alqaa'il bikhalqi qur'aan ba ku dhiben sheekh shacab waxba iyo ku dhiben way kal yihiin fii curfina laakiin curfu salaf waa isku mid almuctaziliyu waa jahmiyun bal ashcariyu baa jahmi agtooda ah hmm? sifatulama buu sugayaa ninka alqur'aanu kalaam ullahi buu ku leeyay sheekh ibraahim weli baxdiga wamaada fahmi meesha ishkaalku ka jiro dib ma laha sifatulama ma diidan muctaziligu daahiran oo ma diidano aduu ilzaami alqur'aanu kalaamullahi buu ku leeyahay laakin waa makhluuq kalaamka w sifatu ficli buu ka dhigaya min alafcaal aduguna qaybna sifatu ficli baad ka qaybna sifatu daat baad ka dhigaysaa baxdi daqiiqa meeshu ku jira badda hadi yaan la gelin waxaan rabaa ninkan wax ku takfiirsan ii sheega ilaahay waa caalimun wa caliimun wa yaclamu maa kaana wamaa yakuunu wamaa sayakuunu low kaana kayfa kaana yakuun buu ku leeyahay waxaadna ku takfiirisay annahu yanfi sifat alcilm شوف hadi الdiقة في الmسألة haddana madhabka slفka ku socdo hal gabadh idinka soo hari mayso madhab الslف haddaan qaato اkhtiyaaraadka jumhuur muxadiثiin haddaan maro في التakفيir xasan ba wax takفiiryaad maqasheene gabadh idinka soo hari mayso نفي الصفة يستلزم نفي الموقوف ma istizaamin buu ku dhahayba waxaa baan kule ilaha waa caliim waana mawjuud jira oo i abuuray oo khaaliq ah oo aniguna makhluuq baan ahay bi kamaa yaclamu bika kulliyaad waji uu og yahay waana caliim isman macnaha la ordaysana wax jira ma ah aday leedahay waa cilmi qaa'iman bidaati aad leedahay makhluuq warkiis baad ka hadasha maxamed baa caalim oo caliima bicilmin qaama biama ilaahi waa caalimu lidaatihi aniga hawtala ma aha calaya inaan kuu furo abwaab wacalayka tanziil calaya naxtu lqawaafi min macaadinaha wma calaya an laa tafham ilbaqaru bulwadaadki calaya naxtu lqawaafi min macaadiniha ma alaya anlaa tafham ibaru waxaa la rabaa inaad diqada salafku iyo waxay wax ku takfiiriyeen uu yahay aad fahantaan rabaa laazim iyo ma'aal haddaad kale fahansan tahay kufru lma'aali iyo kufru tasriix haddaad kale fahansantahay kufru sariix iyo kufr alilzaam ninka ku yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala waa caliim wa yaclam ee ku yidhi waa caalimun lidaatihi laa limacnan bihi maxaa ku takfiirisay o tirisay buu inkiraya muxuu inkiray ninkaa ii sheeg sifada maxay qabataa sifadaasi soo awood wax lagu ogaadaa ma aha haydhe ilahay wax walba ogyabu ku maxaa ku takfiirisay hortayda soo fadhiiso aan si fiican iska halkaa iska jir yani inaad fahantaan rabaa diqada masalada ma aha masalo sahlan oo ad iska qoranaysaanoo hebel baa takfiiriya ku raaca ma aha markaad madhabka salafka waa inaad xaqiiqadiisa fahamsan tahay asalkiisa fahamsan tahay daliilkiisa og kadibna calaa cilmi aad ku iltisaamto altazimu bima iltazama bihi salafu takfiiran wa tadliilan laakiin waxaan ogahay inuu yahay takfiir bilaazim wlmacaal lilaahi sifat اlcilmi aayaad kule soo heli mayso qur-aanka xadiidna ka soo heli maysid maxaad ka soo helaysaa ilaahay inuu caliim yahay yaclamu caalim tif qaacida alcaqliya lugawiya waa maxay waa macno sheegan asaga waa ism faacil mushtaqu min wasfihi wa masdarihi haddaan macno meesha laga helin ma iman kara mushtaq laakiin mushtaqi minhuwi wuxuu qaban lahaabuu ninkan ictiraafsan yahay oo yaclamu ah ilahay wuxuu ku le waa qaadirun biqudratin cafwan waa qaadirun wayaqdir baan rabaa waa qaadirun lidaatihi laa liqudratin qaamat bihi ah, maslada inaad fahantaan baan rabaa almuhim ka soco nacam waasil sheekh almuhim muctasili doodiisu had iyo goor marka masaa'ilkan la maray ashcariga uu ka garleeyahay leanna ashcarigu lam yatrid daliil daliilkii muusan toosinin nimanka muctazila ka gerelaya waa ahlu sunna waljamaca liannahu aniga soo sheegin liannahum waa kaamiluuna fi kulli baabin daliil walbay isticmaalaan luqatan wa sharcan wa caqlan fastaqaama lahum اlmiisaan ama hayruhum falaa budda an yataraaqad walaa budda an yataxakama qasab weeye masaaju shahaw iskaga socdaa saa dartee muctazila waa wuxuu ku qasbay inuu yidhahdo waxaan sugayaa ashcari wuxuu ku qasbay inuu yidhaahdo ilaahay waa caliimun lidaatihi kal muctasida uu ku qasbaya lannu cilmiga iyo iraadadii qudrada ashcarigu sugay wuuna ku saxanya inuu sugee asalkiisa marka la fiiriyo waxaa laazimaya inuu yidhaahdo waa caliimun lidaatihi wa yaclam kalmuctasiliyi lanna iraadada muriidka iyo caliimkii asmaadan biqudratin wa biiraadatin macnawiyatin ah marka inagu aan fiirna makhluuqaadkan ku naqaanaa ilahayna maana arag bay ku macnaha ad la ordayso bul allah kasiyuu ku yidhi laakin aniga waxaad iga taqaana inaan ku dha ilahi waa caliim wax walbana waa ogyahay maxaad kolood iga rabtaa sifadan la ordayso macaanihii ku qumahay makhluuqaadka qalbigooda ku wareegahaya ayagaad la soo ordaysaa tashbiih iyo tajsiin baa ku laazima ashcariyow haddaad diiddo wax walbay salafku sugeenoo maxaba iyo qadab iyo rida iyo nusuul iyo maji iyo istiwaa kulli sug isku baab mari nimankan war la garan kara wey ilaahay baa yidhi annagu waan leenahay taagan yihin aayad walba iyo xadiis walba dhab odhanhayaa waana sugahayaa jamiica alasmaa wa sifaatna isku baabbay mariyeen adugu laakiin waa labaad aflaysay meligu haaga buu ku leehay marka mucusile waa ka gar inta un baan rabaa gartaana gar sharci me waa maxay waa gar marka la fiiriyo marka la fiiriyo binisbati lidaruurati اliltizaami biاlusuul wاlmanahij toban jeer baa idinku celiy waa ifaan belaadiyo nin walba madhab ku dhigtay waa inuu waa inuu iltizaamo asalkii ashaacira dhigteen waa inay iltizaamaan qolii somalia hadda mutanaaqidiin oo ku hayaa ninka sharki ku dhacana waa loo cudur daara hadduu jaahil yahay ilaahiy rasuulkiisa ninka caayana tawaali waa kaafir sheekh mutar ilaahay iyo rasuulkiisa iyo iyo kitaabka qur-aanka iyo malaa'igta iyo warka camiiri wey wadaad soomaliya habeen dhabood wadan waa arkay dhib ma laha horaa laga tagfiirinaya laakiin man cabada allaata wاlcuza wamanaata aثaaliثa اlأkhra bijahlin lama takfiirin karo ninka takfiiriyana khaariji ma ar muxuu yahay hawshaas marxaba xashirkan aan yar dhowliyaa rabaa su-aalaha iga daaya adaa ugu dambe salaada baa la joogaaba hmm. hmm. hmm. labadu sabbi ilaahi sabbi rasuulka waxay noqonayaan maxabo iyo tacdiim oo ma noqonayaan jahli iyo cilmi meesha shirkiga uu noqonaya camal qalbiga jahli iyo cilmi نسأل الله السلامة لا يقوله عاقل إلا بليد حمار warkoodaas bليد حماar ba ohanaya لأن الشhirك هو من أعماaل القلوب والخضوع والتdلل والمحبة wey شhuغلba kuma laha qول القلب waa isku baab waa isku baab waa min baaب التacظيم شhirku waa min baaب التنقيص ومaصبة الlahi wey waa شhaطmi ilahay la caayayo wey sidaa darteed nabiy ibrahim abu tawxiid muxuu yidhi aifkan aalihatan duun allahi turiiduun famaa danukum birabbi اlcaalamiin tanqiiska iyo xadgudubka aad rabbi u geysateen maxaad ka malanaysa waxa lidinku abaalgudi doono idan waa aslu shirki waa tanqiisu rabb subxaanaه wa tacaala cibaadaduna ataciimu wlkhuduucu watadul waa camal qalbiga ah. shuqulba kuma la qowl qalbi jahli maba galaba baabkan waa toban jeer baa idiin sheegay waa baabu taciim muwaalaadka iyo shirkiga iyo maxabada rasuulka iyo tanqiiska wixii ku saabsan dhulkaasoo dhan shekh islam muxuu geliyaa wa jamiicu cuqalaana geliyaan baabu taciim wey shuqulba kuma baabu lmuwaad laysa min qowli qalbi wa tasdiiqi sheekha ku caddeeya xataa sar masluulka iyo kitaabkan kitaab liimaan ba ku caddaynaya laba baaboo islahayn weeye marka hadaad nabi maxamed ninka caayo horey uu ka gaaloobayo ilaahay ninkii caya laati iyo cusi iyo sheekh cabdilqaadir iyo badow la simay waa cuurdaaraysa xaggee u socotaa warkii ashaacirada wey intaa yartaa ku dara udambaysa kadibna hmm. waxaad ishaartay in mabax daqiiq ku jiro muctasilada waxaan ku takfiirno inaan ka jawaab ma inaad baxdi u dhaqaaqa maa rabaa oo wadaadaha xijaaziyiinta ee weli wataa waad ilzaamisa waa ilzaam soo mahad waa ilzaam bes waan ku camalfalaynaa anaa aaminsan in lagu camalfalo wabihi adiin llaha waan ku camalfali laakiin ila fahan ninka waxaad ku tagfiirisay inaad ilzaamisay yaa diidan dadka shirkadaha hora idinka tagfiirinaya ilzaami maal waa isku mid a markuuba yidhi ilaahay waa caalimun lidaatihi laa limacnan qaama bihi ayaa hadalkiisana ba wa ka dhananaya wax ka dhananaya sifat lcilmi inuu dafiro sifatulcilmi haduu dafiro waxaa ka laazimaya mawsuufkii allah inuu dafiro laakin daat allah cilma laha laysa bidaatig ilaahay ma aha ruuxa axadka asagaa axadka asaga ilaahay ma ahe ilah kalu ninkan sheegtay baan leeahay isku ilahba ma nihin baan laaziminaya ninka leada mucsaliga anugu ilah waxaan caabudayaa le cilmi caliima wa yaclam ma kala hadrhaan yaclamu maxaad ka keentay yalamu alimka kama yimaadee wasfiga masterku ka yimaada oo cilmiga ah haddaad cilmiga dafirtay caliimkaad ii sheegtay yaclamka waa afbara waa sheeke baraley waxaan ku ilzaaminayaa allihii caalimaad oo dafiray oo inkiray waxaan kaloon ku ilzaamin nusuusta inaad beenisay laanna nusuusta cilm yaclamu sugtay iyo caliimka sugtay waxay sugtay bidabti cilmi bay sugaysaa lanna qur-aanku waa carab wuxuu calaa usluub اlcarab buu ku socdaa cinda alcarab wاlcuqalaana laa yuujad ficlu wasmu faacilin biduuni اlmushtaqi minhu ama haddaad doonta dabaged waxaad doonta sheeg ama ficilka laftirkiisa ka dhig si iyagu qabaan qolya bacdu nuxaad isagaaba asala ficilka yafcalu yaclamu aad leedahay wa yasmac wa yubsur aad leedahay laftirkiisa wuxuu keensanayaa alcilma wاlbasra wاsamca marka inaad ninkan ilzaaminayso ilaahay buu dafirsan yahay ama nas buu beeninayabaad ku takfirinaysa alilzaamu bitakdiib nusuusna waa kufri oo in lagu ilzaamiyo ood mukadib noqoto ku gaaloobaysa kaafir baad noqonaysa in lagu ilzaamiyo binafyi daat oo taciilaasna waa kufri o ninka mucailka ilahay anfiya waa kaafir laakiin nas cadoo odhanaya intaan ninkiila waa kaafir ma soo helaysaan ama aayada ah, inaad difaantaan baan man taraka salaata faqad kafar soo nas cad maaha waxaan rabaa inaad keentaan aayad odhanaysa xadiid odhanaya man awala sifata alcilmi faqad kafar aw man qaala ana allaha caalimun wa caliimun lidaatihi faqad kafar miyaad haysaan hmm? idan warkaygi aan la soo istaagay haddaan muctazilay ilahay sharkooda naga badbaadiye ma waxaad ka dhalaaliseen gaalnimo inuu dhalahayo warkaygaad dheen gaalnimo u dhalahayaa gaalnimadaa u dhalabaad gaal ku taad idhidiin so sidaa maa ya gaalnimadaa uu dhalay ma qabo hadduu dhaho waxaan leeya aday kuu waa kugu dhejinhayaa way fahanteen baan u malay malkaas iskaga joogtaa ya baarak allah fiik xayaakum